mansuubaaddii ayaan inta ka gelaynaa cadadulmansuubaati kuwa la nasbiyey cadadkooda iyo waamhilatuha hada maxaluhaa qaala wuxuu ihi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaj almacruuf ibni اlaajruumi mansuubaat اlasmaa'i asmaada kuwooda la nasbiyo haadaa maxaluhaa almansuubaatu kuwa la nasbiyo khamsata cashara shan iyo toban wey shan iyo toban markaa shan iyo toban ayuu saas ku yidhi laakiin waxaan arki doonaa afar iyo tobanuu sheegi doona shan iyo toban ayuu yidhi wuxuuna sheegi doonaa afar wuxuu ka tegi doonaa almushabbah bilmafcuul bih mid la yidhaha oon ugu tegi doono in sha allahu markaan mutamiimada akrayno aan ku arki doono almushabbah bilmafcuuli bih kaasuu ka tegi aaday iskugu khilaafaan shuraaxda iyo kuwa xaashiyada afar iyo toban ayuu sheegay shan iyo tobanuuna yidhi aawa kii shan iyo tobnaad halkuu aaday maxamed muxyadiin cabdulxamiid sharaxa waa arki doonaa qaab kale u tiri doona marka inta uu isagu sheegu shan iyo tobankii ka dhiga laakiin qaabka u tirinayo qaab aad qalbiga ugu xasilayo ma ahan waa arki doona sidaa sawaabka waxay tahay midii shan iyo tobnaad waa ka tegey waana almushabah bilmafcuul bih almansuubaatu kuwa la nasbiyey hamsata cashara shan iyo toban weeye wahiya shan iyo tobanki almafcuulu bihi weeye ko walmasderu masderkii weeye labo wa darfu zamaani weeye saddex wa darfu lmakaani weeye afar waalxaalu xaaladi weeye shan watamyiisu tamyiiskii weeye lix walmustanaa kii la soo reebay weeye toddobo wasmu laa laa walmunaadaa kii loo dhawaaqayay weeye sagaal walmafcuulu min ajli weeye toban walmafcuulu macahu weeye koob iyo toban wa khabaru kaana wakhwaatiha oo kuu soo hormaray kaana iyo akhwaadeeda khabarkooda ku dar labiiyo toban wasmu ina wa akhwaatiha ina iyo akhwaadeeda isimkoodu mansuub u ahaa waa kuu soo hormaray saddex iyo toban wataabic lilmansuub iyo kii raaca mid mansuuba afar toban afar toban wahuwa taabicuna arbacatu ashyaa wey annactu wاlcaطfu wtawkiidu wlbadel afariy toban soo maa almushabah bilmafcuul bihiya lagu daray laakiin qaab kalu maxamed mxidinu sharxi doona o arki doona wa aquulu waxaan leeyahay yuli maxamed mxidiin cabdulxamiid yunsabu waa la nasbiyaa alismu isimka isimka waa la nasbiyaa idaa waqaca marka uu dhaco fii mowqicin meel meeshaasoo min khamsata cashara mawqican shan iyo toban meelood ka mid a shan iyo toban meelood oo carabiga ka mid ah marka uu dhaco isimku waa la nasbiyaa shan iyo toban meelood dadba ku aragto waa la nasbiyaa isim mansuub haddii lagu weydiiyo maxaa isimkan loo nasbiyeyna shan iyo tobankii mid ka mida ah, waa inaad ku sheegto hadaad wax kale ku sheegto haddii qof la socdo baabka dhan fahmaayo mati isim shan iyo tobankaas meelood markuu dhacaa la nasbiyo haddii lawada isimka xaal loo nisbiyo shan iyo tobankiiba meel ahayn aad sheegto haddee qof la socdaa matii su-aalaha dee qof fahmi kara qof fogaada ya tayo hadda inaa jirulim alkalaamu lagugu cishaarta shan iyo toban wasanatakallamu waa ka hadli doonaa huu yidhi maxamed muxidiin cabdulxamiid calaa kulli waaxidin mid kasta oo min haadihi lmawaaqici meelahaas ka mid a mid kasta waa ka hadli doonaa fii baabin baabaan uga hadli doonaa baabkoo yakhusuu gaar yeelaya marka koob iyo tobanaa noo dhiman koob iyo tobankaasaan baabbaab uga hadli doonaa wey maxaa yeelay waa aad soo qaadatay khabarukana wa akhwaatiha waad soo qaadatay wasmu ina wa akhwaatiha waad soo qaadatay ataabicu lilmansuub waad soo qaada waaas waad soo qaadatay saddexaas lagu soo celima horaa usoo baran waxaa kuu dhimana waa koob iyo toban koob iyo tobankaas baab mid walba baab gaar ah loo qabana wa sanatakalamu waa ka hadli doonaa calaa kulli waaxidin mid kastoo min hadihi mawaaqici meelahan ka mid a fii baabina uga hadli doonaa baabkoo yakusu gaar yeelaya ala naxwi qaabkiina aan uga hadli doonaa alladii qaabkii salaknaahu aan soo marnay fii abwaabi marfuucaat fii abwaabi almarfuucaat marfuucaadda abwaabtooda baabkii aan qaabkii aan u soo marnay qaabkaasaan haddana uga hadli doonaa cala nahwi qaabkiiaan uga hadli doonaa aladii qaabkii salagnaahu aan qaadno soo marnay fii abwaabi lmarfuucaati marfuucaadda baabyaalkooda wa nadribu waxaan u yeelaynaa lahaa mansuubaadda haahunaa halkaana alamhilata miaalo halkaana mansuubaaddii shan iyo tobanka ahaa miaallaan u samaynaynaa waa shan iyo toban waana la tiriyey afar iyo toban laakiin miaallaan u samaynaynaa isagu shan toban uba tirinaaba dee afar iyo toban sheegi maaho kuwaanuu si kale u tirina sidaan matnigaan uga tirinay si aan ahayn maxaan miaaladaas u yeelaynaa biqasdilbayaani caddayn loo qasdideed waxaan u qasdaynaa dadka ina wax u oo shan iyo tobanka mid walba la fahmo saasaan u qasdaynaa biqasdilbayaani caddayn loo qasideed iyo walidaaxi caddayn loo qasideed isku mid alawal mafcuul bihigaa ugu horeeya alwal mawqica ugu horeeya isim markuu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco huwa isimkii mafcuula bihi xaala u yahy waxaa la maadada maadada waqaca waqaca waa dhacay yaqacu waa dhaca wuquucan dhicid dhammaan meeshaad ku aragto isimka ka dambeeya oo nasbisan waa la xaaleeya wax kale maaha maadada waqaca hadda an yaqaca soomaan ficilku waxa ka dambe iska xaale faa'iidadaas qiimaha badan shiiqaygii macalin madoob aan ka soo qaadan alxamdulilah waa yahay an yaqaca waa inuu dhaco huwa isimkii mafcuulan bihi xaal uu yahay mafcuul bihi hadduu noqdo ism waa la nasbiya naxwu mihaalkii nuuxan oo kale weeye min qowlihi tacaala xaaluu ka ahaaday innaa anagu arsalnaa waa dirnay nuuxan fiiri innaa anagu arsalnaa waa dirnay nuuxan ina waa xarfu tawkiidi wanasbi tansibu isma tarfacu lkhabara naaduna waa isimkeedii mabniun calaa sukuuni fii maxali nasbin wey aye arsalnaa waa ficlu wa faacilu darabnaa ila mid arsalnaa waa ficlun wa faacilu nuuxanna mafcuulu bihi ah mafcuulu bihi mansuub oo calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi afaani meesha labaad oo haddii isimku dhaco la nasbiyo an yaqaca huwa isimka waa inuu dhaco masdaran xaal wey Ah, ism hadduu meel dhaco isagoo masder ah waa la nasbiyaa ism masder masder waa la nasbiyaa khayr badan allaha ku sii fiiriyahe aayadda markaan exraabaayey inaa naadaas waxaan ka dhign isimka inada soo maaha arsalnaa jumladaasna ficliya faacilaan ka dhigna nuuxana mafcuulbiyaan ka dhigna maxaa maqan khabarkii inada jumladaasaa qabarkii inaa raabidna yaa ah asalnaa sow na kale maaha naadaasaa naada kale u laabayda inay ismudaabaqeeyaan waxaad isku celinay ahaani meesha labaadoo ismku hadduu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco masdaran xaaluu yahay wadaalika mihaalka naxwi jadalan oo kale weeye min qowlika xaaluu ka ahaaday jadila muxamadun muxamedaa farxay jadalan farxad farixa waa farxay wey jadala waa daal maahan daal deel haddayna waa dooday we waa murma laakiin jadala daal marka la akriyo waa farxay wey ah, waa farxay jadila waa faacila farixa ay la mid tahay wasnan waa macnan farixay la mid tahay xagga wasniga waa ficile ah, xagga macnahana waa la mid waa farxay wey jadila muxamaduna farxay jadila waa farxay muxamadun jadalan farxad saasaa leedahay jadila ficil maadi wey mxamdun faacil jadila weye jadalan waa masjed mansuub calaamatu nabi acatun daahiratu aani meesha ad ahaali meesha saddexayda oo isimku marka uu dhaco la nasbiyo an yakuuna waa inuu noqdo darfa makaanin aw darfa zamaanin labadooda hal miduu ka tirina annagaa niri qaabka u tirinaya maaha qaabkaan hadda matniga uga qaadan labadooda ama isimku ha noqdo darfu makaan ama darfu zamaan waa la nasbiyaa falawalu midka horeeya darfu makaanka naxwu amaamal ustaadi oo kale weeye min qawlika xaalu ka ahday jalastu waxaan fadhiistay amaamal ustaadi fiiri maxaa leedahay jalastu ficlu wa faacilun amaama darfu makaan mansuubun cala darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqr wa darfun mutacalliqun bijalasa amaama mudaaf alustaadi mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqr kaas waa darfu makaankii makaankaasa fadhigu ku dhac waani midka labee waa darfu zamaankii naxwu yowma alkhamiisi weye min qowlika xaalu ka ahday xadara abi abbey wuxuu yimid yowma alkhamiis maalintii khamiista abbahan yimid xadara ficlu maadi weye abi faacilu xadara marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratu calaa maa qabla yaa ilmutakallimi manaca min duhura ishtaqa lmaxalli bixarakati lmunaasaba abi mudaaf yaa mutakalim mudaaf ilay mabniin cala sukuni fi maxali jarin waa soo gaabin abi mudaaf waliyaau damiiru muttasin mabniin cala sukuni fi maxali jarin mudaafu ilayhi waa dheerayn yowma alkhamiisi maxalshahidku waa yowmadaas waa darfu zamaan waa waqtigii ficilku dhex dhacay waa waqti yowma darfu zamaan mansuub calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratu fi akhiri wa darfun mutacaliqu bixadana yowma mudaaf alkhamiisi mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih araabic meesha afraad oo isimku hadduu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco xaalan xaal uu yahay isimkiiya xaalan noqday waa la nasbiyaa wadaalika mihaalki naxwu daaxikan oo kale weeye min qowlihi tacaala xaalukaada ilaahay qowlkiisa fatabasama waa dhoolla caddeeyey daaxikan xaal uu yahay kii qoslaaya fatabasama nabi sulaymaan waa dhoolla caddeeye Ah, gehgeh uma qosline xoogaa waa dhoollacde waa muusaamay fatabasama waa dhoolla caddeeye daaxikan xaale uu yahay midkii qoslaayo wey alfaa calaa xasaabi maa qablaha tamasama ficlu maadi mabnin cala fatxi laa maxala lahu min alexraab wafaaxilu damiru mustatiru jawaasan taqdiru wayacuudu calaa sulaymaan daaxikan xaalun min faacili tamasama mansuub wacalaamatu nabi fatxatun daahiratu fii akhiri xaalo waa la nasbiye alkhaamis meesha shaneeya oo isimku hadduu dhaco la nasbiyo an yaqac waa inuu dhaco tamyiisan xaal uu yahay isimku hadduu tamyiis noqdo waa la nasbiyo lama jero lamana rafciyo wadaalika mihaalkani naxwu caraqan oo kale wey min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalow ka ahaaday tasababa zaydun zaydaa shumay caraqan min xagga dhididku ka shumay tasababa ficlu maadi weeye zaydun faacilu tasababa weeye caraqan tamyiis mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aakhiri ma soo socdaan waxa dhan ixraabkoodu insha allah asaadis meesha lixaad oo isi markuu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco mustanan xaalu yahay mid lasoo reebay an yaqaca waa inuu dhaco mustanan xaalu yahay mid lasoo reebay naxwu muxamed waa mxamedan oo kale min qawlika xaalu ka ahday xadara alqawmu qoomkiyaa yimaadeen ilaa muxamadan muxamadown asagu imaanin ma ahani xadara ficilmaadin weeye alqawmu faacilu xadara marfuuc ilaa adaatu istinaa'in mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab muxamadan mustaثnan mansuubun bila ilaadaa nasbinayda wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii akhiri muxamadan mustaثnan min alqawm mansuubun bila wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii akhiri asaabic an yaqaca waa inuu dhaco isman xaaluu yahay ismikoo lilah u sugnaaday makaanka toddobaad oo ismku markuu dhaco la nasbiyo waa hadduu ismulaa noqdo laa ismkeedii laadaasu an naafiyati wax anfida naxwu aaliba cilmin oo kale way min qawlika xaaluu ka ahaaday laa aaliba cilmin cilmi mid dalbayaa madmuumun qof la ceebeeyo ma ahan laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma tarfacu lkhabara mabniyn cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab daaliba ismlah mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri daaliba mudaaf cilmi mudaaf ilay majhuuru calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri madmuumun khabaru laa marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri ahaamin makaanka sideedeeye oo haddii isimku dhaco la nasbiyo makaanka sideedeeye oo isimku hadii uu dhaco la nasbiyo an yaqaca waa inuu dhaco munaadan xaal u yahay isagoo munaada haddii ism munaada noqdo loo dhawaaqo oo arki doona munaada xuruufuu leeyahay meeshiisu noogu imaan sowma jeedid walilmunaada naai ow kanaiya waay waa kada ayaa uma haya xuruuftiisana ina maaligad ugu tegi doonta insha allah dee alla ku gaarsiiyo an yaqaca almunaada waa inuu dhaco an yaqaca waa inuu dhaco munaadan xaalo uu yahay naxwu rasuulilaahi oo kale wey min qowlika yaa rasuulallaahi aad leeda rasuulka ilaahayo yaa rasuulallaahi ah, sudhihi yaa rasuulullahi ah, sheikana dhihi jiray midaa la yidhi yidhi suufigii hebela waa dhintay eh, suufi qof iska saahid saahida oo aan cilmi baran wa oon cilmiga midna akhrisan ah kaasale waa dhinkaasuu yihi dhimo munaadaha uu godayaanba ku nacay waa mid naxwooley isagu naxwadaasoo ilaashana naxwada uu goda yaa rasuululahi uu iska leeyahy ma yaqaano isagao si wax loogu dhawaaqo naxwe shaqadiisba maaha marka yaa rasuululahi u taas munaadaha mudaafka godayaan ku dhacay yidhi ha dhintay iyada marka yaan lagu habaarina isku godi yaa rasuul allahi yaa xarfu nidaa maanaaba adcu ahaa rasuula munaada mansuub rasuula munaada mudaafu mansuubu calaamatu nasbi facatu daahiratu fi akhiri rasuula mudaaf allahi mudaaf ilay majhuul calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri ataasi an yaqaca waa inuu dhaco mafcuulan xaaluu yahay mafcuulan lijli xaaluu yahay isku qaba mafcuulan lijli hadduu noqdo ismku mafcuulu min ajlihina waa la nasbiyaa lama rafciyo lamana jaro naxwo ta'diiban oo kale weeye min qawlika xaaluu ka ahaaday can nafa lustaadu shiikhi waa eedeeyey adtilmiida ardaga ta'diiban liajli ta'diibin edbin daraaddeed fiiri can nafa laamahu wa cayarahu wey waa eedeeyey waana ceebeeyey saas weeye can nafa alustaadu shiikiyaa eedeeyey adtilmiida ardagii lima muxuu eedaynah u canaananaa ta'diiban liajli ta'diib edbin daraaddeed fiiri cannafa ficlu maadin weeye alustaadu faacilu cannafa weeye waa marfuuc alustaadu atilmiida waa mafcuul bihi mansuub wey taadiiban waa mafcuul min ajli mansuub calaamatu naصbi farxatu daahiraة fi akhiri cannafa waa ficil maadi alustaadu waa faacilkii atilmiidana waa mafcuul bihi taadiibanna waa mafcuulu min ajlihi alcaashir meesha tobnaad oo isimku markuu dhaco la nasbiyo an yakuuna waa inuu noqdo mafcuulan maahu mafcuul macahu wadaalika miaalkii naxwu misbaax oo kale wey min qawlika xaalu ka ahaaday daakartu casharkii ayaan mudaakareeyo aqriyey wlmisbaaxa maa almisbaaxi ah, wlmisbaaxa maca almisbaaxi wey daakartu ficlu wa faacil weye alwaaw waawlmaciya wey almisbaaxa mafcuul macahu mansuub wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu lfaqiiri alxaadi cashar meesha koob iyo tobneeyda oo marka uu dhaco isimku la nasbiyo marba hadduu meeshaas dhaco waa la nasbiyaa lama rafciyo lamana jaro an yaqaca waa inuu dhaco khabaran khabar xaaluya khabarkoo le kaana u sugnaaday ow ixdaa akhawaatihaa ama kaana kaana walaalaheed mid ka mida khabarkooda an yaqaca waa inuu dhaco khabaran khabar xaaluya khabarkoo le kaana u sugnaaday ow ixdaa akhawaati ama kaana walaalayaalkeed mid ka mida u sugnaaday mel alla meeshaad ku aragto kaana iyo akhawaadeedii khabarkooda meeshaad ku aragto waa la nasbiya ow amase isman xaaluyuhu dhacay isimkoo liina u sugnaaday ow ixdaa akhawaatiha ama ina walaalayaalkeed mid ka mida isimka ina iyo ina walaalayaalkeed isimkooda meeshaad ku aragto waa la nasbidaa labadaba waad soo barataadee fala war midka horay naxwu sadiiqan way min qowlika xaalu ka ahday kaana ibraahiimu wuxuu ahday sadiiqan saaxiib licaliyin cali u ahday ah, marka kaana ficilmaadi naaqis weeye ibraahiimu waa ismu kaana sadiiqan waa khabaru kaana licaliyinna ku tacaluji ama ka sifee jaar majruurkaas licaliyin laamta xarf jaar ah caliyina waa majruur jaar majruurka sadiiqo licaliyin u sugnaaday ka sifee oo waxaa tihi aljaaru waa majruuru mutacaliqaani بمحdوف وجوبا تقديره نا صة صديq w نا صفada waa نصbine ilا موصوفkiyaa نصbisane wثاني midka labayaa نaحو isimkii inow kutusa haddana kaas صadيqan taas oo aha maعalفaa'id oo qabarkii kaana ah haddana isimku inuu kutusaa wthaani midka labae muxamedan way min qowlika xaaluu ka ahaaday layta muxamedan alle muxamed yazuuruna hadduuna soo booqa lahaa alle maxamed hadduuna soo siyaaro lahaa layta waa min akhawaati ina layta xarfu tamanin wa nasmin tansib isma tarfacu lkhabara muxamedan waa ismu layta mansuub yazuuru waa ficil mudaaric marfuuc faacilku waa damiir musatiru jawaas muxamed u laabana naa waa mafcuulu bih jumladaas oo yazuuruna waa khabarkii layta waa fii maxali rafci fii maxali rafci ahaani cashar makaanka labiyo tobneeya oo ismku markuu dhaco la nasbiyo lama jero lama rafciyo hadduu meeshaas dhaco waa la nasbiyaa an yaqaca ismka waa inuu dhaco nactan sifa xaal uu u yahay limansuubin kula nasbiyo fiiri tawaabicdiiuu noo kala tirina si uu cadadka shan iyo tobanka u buuxiyo ta daraf isku tiriyey haddii kale cadadka ka badana intuu rabay wuxuu rabaa inuu sikana badan kaa yaraa shan iyo tobanka marka fiiri labadii daraf oo isku tiriyey tawaabicdiina waa kala tiriyey muxuu kaloo isku tiriyey kaana is kaana khabarkeedii iyo ismo inna labadaasna hal mid uu ka dhigay darfusabaaniyo darfukaana hal mid uu ka dhigay markuu meesha laba cadad ka saaray uu tawaabicdiiyo afaroo mid laga rabuu tirsaday meeqaad dheeraad u soo baxee saddexaa usoo baxee khalaas cadadka u dhammaystirma cadadku o dhan shan iyo toban iskugu go-a shan iyo tobanuu raba inuu ku jijin karee soo ma jeedi an yaqaa waa inuu dhaco huwa isimkii nactan sifa xaaluu yahay sifadaasoo limansuubin u sugnaaday naxwu faadil oo kale wey min qowlika xaalkaada saxiibtu waxaan la saaxiibay saaxabtu saaxabtu waxaan la saaxiibay muxamadan muxamedko alfaadila oo fadli leh saaxabtu ficlin waa faacil waaye muxamadan waa mafcuulu bihi alfaadila sifatu muxamed wey waifaة mansuubi mansuub ahaali cashar meesha saddex iyo tobnayda oo isimku hadduu dhaco la nasbina an yaqaca isimku waa inuu dhaco macduufan xaal yahay mid lagu cadfa calaa mansuubi naxw bakran oo kale wey min qowlika xaaluu ka ahaaday daraba khaalidun khaalid wuxuu garaacay iyo wa bakra labuu garaacay marka khaalid wuxuu garaacay camran wa bakrana waa garaacay daraba ficil maadin weeye khaalidun waa faacilu daraba camran waa mafcuulu bih iyo daraba wa bakran alwaaw xarfacatmin bakran macduufun calaa camran wlmacduufu cala almansuubi mansuub wa calaamatu nasfi fatxatun daahiratu fi aqili araabica cashar meesha afar iyo tobnayda oo isimku hadduu dhaco la nasbiyo lama jero lamana rafciyo meeshaas mar hadduu dhaco waa la nasbiyaa an yaqaca waa inuu dhaco huwa isimkii tawkiidan xaaliya mid adkayna limansuubi tawkiidu mansuub hadduu noqdo naxwu kullahu oo kale weeye min qawlika xaalu ka ahaaday xafidtu lqur'aana qur'aankayaan xifdiyey kullahu dhammaantiisaan xifdiyey xafidtu ficlun wa faacilun ahaa alqur'aana mafcuul bihi mansuub ahaa kula tawkiidu lqur'aan wa tawkiid watawkiid mansuubi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri kula mudaaf laha damiiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali jar alkhaamisa cashar makaanka shan iyo tobneeya an yaqaca waa inuu dhaco huwa isimku bedelan xaalu yahay bedel min mansuubin kula nasbiyina laga bedela isim oo laga bedela mid la nasbiyey wadalika mihaalkii naxwi nisfahu oo kale weeye min nisfahu oo kale wey min qowlihi tacaala xaaluu ka ahaaday qumi leyla habeenkii salaatuleyl u istaag ilaa qaliilan in yar oo aan seexayda oodan istaagayn nisfahu ka bedelo leylka ka bedelo nisfahu habeenka istaag aween qoos ama ka nuqsaami minhu min anisfi niska waxaad ka nuqsaamidaa qaliilan in yar qum ficlu amrin mabniyin cala sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaai saakinaynidhe wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta alleyla darfu zamaani mansuuban cala darfiyati zamaniyati dhe wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri ilaa adaatu istinaa'in mabniyu cala sukuuni laa maxala la min alraab qaliilan mustahnan mansuubun biilaa wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi nisfa ka bedelo alleyla nisfa badalun min alleyl wa badelu mansuubi mansuub nisfa badalun min alleyl wa badelu bacdi min alkulli wa badelu mansuubi mansuub وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في أkر نصف مضاaف والhاw ضمير متصل مبني على ضم في محل jر مضاaف إليه أو انqص الواو حرف عطف والتغيير حرف عطف والتغيير انqص فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت منهم من حرف جر والhاw ضمير متصل مبني على ضم في محل جر الجار والمجرور متعلقان بانqص قليلا مفعول به انqص منصوب وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في أkر shan iyo tobankaas meelood markuu dhaco isimku waa la nasbiyaa lama jero lama rafciyo casharkii maanta waxaa looga baxay qaabkii jebis ah oon ifarxad gelin marka waa kabkabaysayna waa yaryaraynaynaa markaad soo dadaashana waa badaynaa wallah subxaana wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed